socday dantii uu u socday waxbuu baasaystay markaasuu dantiisii ka laabtay ilaahay inuu tala saarto oo uu hore u socdo waa awoodi waaye waa awoodi waaye marka waa uu ka laabto baasaysi ama shimbir ha baasaysto ama wax kale ha baasaysteen qofka noocaasa ee baasaysi uu wax baasaystay dantiisii uga laabtay qofkaasu waa shariig yeelay waa qof shirki ku dhacay man radathu qofkay celido adiyaratu baasaysigu can xaajati dantiisa faqad ashraka qofkaas waa shariig yeelay qaaluu waxay yidhaahdeen saxaabadu famaa kafaaratu daalika arrinkaas kafaaradiisu maxay tahay yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayo maxaa kafaaro u ah haddii qofka qalbiga wax uga soo dhacaan oo wax baas ah uu dareemo qalbiga uu ka dareemo maxaa kafaara u ah kafaara gud maxaa u ah qaala nabigu wuxuu yidhi an taquula waa inaad tidhaahdo allaahumma allah laa khayra khayr ma jiro ilaa khayruka khayrkaaga maahane khayr ma jiro ilaa khayrka adugu aad keento maahane cid kaloo khayr keeni kartaa ma jirto cid kaloo khayr keeni kartaa ama shimbilahaas ama wax kale ha ahaadee ma jiro walaa dayra baas iyo dhibna ma jiro ilaa dayruka baas adugu aad keentood soo qadarta maahane shay kale oo asagu baas iyo dhib keeni karaa ma jiro walaa ilaaha mid la caabudaana xaq ma ahan hayruka adiga qayrka mid adiga qayrkaah oo la caabudaana xaq ma ahan walaa ilaaha mid la caabudaa xaq ma ahan ilaahaasoo hayruka adiga qayrkaa ah xadiidka imaam axmed ayaa musnadkiisa ku wariyey waana xadiid صaxiix ah cabdilaahi bnu lahiica ku jira sanadka laakiin cabdilaahi bnu lahiica waxaa xadiidkan ka wariyey cabdilaahi bnu yaziid almuqri iyo cabdilaahi bnu wahab ibnu lahiicana ahlcilmiga saddex qowlay ka leeyihiin qaar sanadkuu soo galo dhan waa daciifiyaan gaballo sanadku soo galo waa saxiixiyaan gabalna way kala qaadaan oo wixii qabla alikhtilaaf intaan kutubtu ka guban ruwaadii wax ka wariday oo cadaadaladu ay ka mid yihiin cabdullaahi ibnu yaziid almuqri uu ka mid yahay cabdullaahi ibnu wahaab iyo wixii ka wariyeen waa saxiixiyaan wixii bacda alikhtilaaq ah oo kutubtu markay ka gudatay ka gabaalna waa daciifiyaan marka xadiidkaanu wuxuu keliya axaadiista uu ka wariyey cabdulaahi bnu yaziid almuqri iyo cabdulaahi bnu wahab shawaahidna waa leeyahay xadiidku saas darteeda waa xadiis sugan marka qofka haddii qalbiga wax ka galaan waa inuu ku ducaysto ducadaas allahuma laa khayra ilaa khayruka walaa tayra ilaa tayruka walaa ilaaha kayruka walahu axmed waxaa u sugnaaday min xadiidi lfadl bni cabaas fadli ibnu cabaas xadiidkiisa radia allaahu canhu inamaa wax kale maahan addiyaratu baasaysigu maladii kii weeye andaaka ku socodsiiya oo radaka ama ku celiya baasaysiga oo lagu dambaabayo waa midka aad inta guul u aragto hore u socoto dantaadii aado amase aad inta shar u aragto dantaad u socotay uga joogsato kaas weeye ee qalbiga diinta wax kaaga soo dhacaan aad tidhahdo xasbi allah wa nicma alwakiil ama aad tidha allahuma laa khayra ilaa khayruka walaa tayra ilaa tayruka walaa ilaaha hayruka ood ka socoto qalbiga wasaawistaas ku soo dhacay ma ku dambaabaysa qalbigiia wax kaaga soo dhaceen wasaawis ah markaasaad tidhi allaahuma laa khayra ilaa khayruka walaa tayra ilaa tayruka walaa ilaaha hayruka waana ka socotay taas ma ku dambaabaysa ee midka lagu dambaabayaa waa midka dantaad u socoto uga joogsato amaadka guul u aragto aad ku socoto labaduba waana diyara oo shayga inaad qayraysato waxaan sharcigu qayr ku sheegin iyo inaad sharaysato labadu waa diyaro waa isku mid labadoodu waa isku mid marka laakiin xadiidkaas oo fadl ibnu cabbaas sanad ahaan uma sugna sanadkiisa inqiaac ayaa ku jira laakiin axaadiid kale oo macnihiisa laga qaadanaya ayaa jirto صaxiixa fiihi fi lbaabi baabka masaa'ilu masalooyinaa ku sugan alulaa masalada ugu horaydaa atanbiihu waa baraarujinta laysku baraarujiyey calaa qowlihi ilaahay qowlkiisa ilaah uu yidhi alaa baraaruga inamaa wax kale maahan daa'iruhum gaalada baaskooda iyo musiibada ku dhacday min cindi illaahi alla agtiisay ka ahaato alle xaggiisaa laga soo qadaray maca qowli ayagoo ilaahay qownkiisa uu jiro qaaluu waxay idhahdeen daa'irukum qaaluu mu'miniintu waxay idhaahdeen daa'irukum gaalay baaska iyo musiibadaynu ku dhacaysaa macakum idinkayna la jirtaan labada ayadoo iswaafaqsanyihin marka aayadda hore waxay sheegaydaa musiibada allaa qadara aayadda dambena waxay sheegaydaa musiibada sababka ay ku timid idinkaa sameeyey oo dunuub aad idinku samaydeena cuquubadu idinkugu dhacayda marka way iswaafaqsan yihiin labada aayadood aaniyatu masalada labaydaa nafyulcadwa cudur isqabadsiinta la diiday midda la diidayaa waxay tahay cudurku isagaa iskiis u socda in la yidhaah cudurka isagaa iska gudbaya in la yidhaah taas way midda la diidaya nafyulcadwa cudur isku gudbin ta la diiday ahaaliatu midda saddexaydaa nafyu waa baasaysiga la diiday baasaysiga in la diiday weeye marka baasaysiga bataatana ma banaana araabicatu masalada afrayda nafyulhaanati waa gumayska dididda la diida gumayska baalkii ma jira maahane macnuhu waxa wey bahalku qeyb ma oga isagoo dhawaaqayo guriga saaran haddaad aragto wax uu ogi uu sheegayaa ma jirto waxna ma oga asagu alkhaamisatu mas'alada shanayda nafyu safar bisha safar diididda la diiday weeye waxaa la diidayaana bisha jiritaankeeda maa bishu way jirtaa ee waxaa la diidayaa bishu inay baas iyo dhib leedahay taasaa la diidaya asaadisatu mas'alada lixayda ana alficla saadaasha wanaagsan laysa min daalika baasaysiga ka mid ma ahan bal mustaxabun waa shay la sunneeyo saadaasha wanaagsan waa wax la sunneeye baas ma ahan asaabicatu masalada toddobaydaa tafsiiru lfaali waa saadaasha oo la fasiray oo ah alkelimatu dayiba waa kelimad wanaagsan ood maqashood qayr ku fasirato athaamiratu mas'alada sideedaydaa ana alwaaqica shayga ku dhaca filquluubi qalbiyaalka waxyaalaha ku dhaca min daalika kaas xaaluu ka mid yahay oo diyarada min daalika diyarada xaaluu ka yahay maca karaahatihi ayadoo la nacayo laa yaduru dhibi ma ma dhibayo waxaa qalbiga ku dhaca ayadoo qofku nacayo waxba ka dhibi maa qofka bal yudhibuhu llaahu ilaahay wuxuu ku tegsiinaya bitawakuli tawakulka oo xadiidka cabdillaahi bn mascuud adiyaratu shirkun adiyaratu shirkun wamaa mina ilaa walaakina allaha yudhibuhu bitawakul waa xadiidkaasi ataasicatu mas'alada sagaalaydaa dikru maa shay in la sheegay weeye yaquulu uu leeyahay man wajadahu qofkii dareema tabayun qofkii baasaysi qalbigiisa ka dareemaa wixii uu dhihi lahaana waa loo sheegay allaahuma laa khayra ilaa khayruka walaa tayra ilaa tayruka walaa ilaaha kayruka alcaashiratu mas'alada tobnaydaa atasriixu waa caddayn la caddeeyey bianna diyarata baasaysigu shirku shirki inay tahay adiyaratu shirku adiyaratu shirku xadiiska cabdulahi mascuud alxaadiyata cashra masalada koob iyo tobnayda tafsiiru diyara waa diyaradii tafsiirkeeda diyarada almadmuumati oo la ceebeeyey midda la ceebeeyey waxay tahay waa midda aad ku socoto ta ku faracdo ama aad ka joogsato dantaadii taas weeyaan man raddathu diyaratu can xaajati faqad ashraka taas weeye inaad u aragto inta calaamad aragto inay guul tahay amaad calaamad aragtood shar u aragtood ka joogsato midda nuucaas weeye midda oo munkarka ah waa middaas ee qalbiga in wax kaaga dhacaan wixiina aad inta rabbi tala saarato ka socoto waxba kaa dhibi waxba kaa dhibi mayso baabu ma haadaa midkaanu baabu bayaani ma shay caddayn la caddaynayuu baab yahay jaaa yimid fi tanjiimi xidiga sheegnimada ama xidiga kufaashiga baabkan wuxuu ka hadlaa xidigaha lagu faashado la yidhaahdo bishaas xoolaha lama muquuniyo bishaas lama guursado maalinkaas lama guuro maalinkaas waxa weeyaan saas lama yeelo maalinkaas waa feecan tahay sanadaas waa waxay noqotaa mar haddii xidigaas xidigaas la degay guul sanadaasu dhibaatay noqotaa taas weeyaan baabu ma baabu bayaani ma shay la cadayntiisu baabyaa jaa yimid fi tanjiimi xidiga kufaashiga tanjiimka waxaa loola jeedaa sida uu sharaxadaynu kugu bilaabay shaekhulislaam ibnu taymiyana ka soo raray atanjiimu huwa alistidlaalu bilaxwaali alfalakiya waa in la daliishado xaaladaha xidigaha calaa xawaadii alardiya dhacdooyinka dhulkana loo daliishado xidiga sheegnimadu waa saas xidiga sheegnimadu waxay tahay alistidlaalu bilaxwaali alfalakiya in la deliishado xaaladaha xidigaha loona deliishado cala alxawaadis alardiya dhacdooyinka dhulka abaarta colaadda faqriga beeraha baxa beeraha bixidiida xoolaha aana yeesha kuwa yeeladiida qofkaana geesiya kana waa fulay kanaa liigaana kanaa qasaana in xidigahaas loo deliishado taasaa la yidhahdaa xidiga sheegnimu ah, qofkaanu saciid uu noqonaya maxaa xidig hebelu dhashay qofkaanu waxa weyn qof nasiib daranu noqonaa weligiis qayrdaru ku noolaana maxaa yaele xidig hebelu taas way xidiga kufaashiga dhacdooyinka dhulka ka dhacaya wax shaqaa kuma le xidiguhu wax yar iyo waxweyn midna kuma leh qaala albukhaari imaamu lbukhaari wuxuu ku yidhi fii saxiixihi qaala qataada qataada bnu dicaama asaduusi albasri wuxuu khalaqa allaahu allah ayaa abuuray haadihi nujuuma xidigahan lialaain saddex arrimooda ilaahay u abuuray ziinatan liajli ziina qurux darteeda ilaah u abuuray lisamaay samada lagu qurxinaa wa rujuman gemid lagu tuurayo aa ilaah u abuuray lishayaaiini shaydaanada jinka wa calaamaatin calaamado ayaa ilaahay u abuuray calaamadahaasoo yuutadaa bihaa lagu hanuuno faman ta'awala qofkii ku fasiraa fiiha fii shani nujuum xidigaha arrimahooda hayra daalika saddexdaas waxaan ahayn akhdaa qofkaas waa gafay wa daaca waana lumiyey nasiibahu nasiibkiisii wa takallafa wuxuu isku kallifay maa shay laa cilma wax cilmiya lahu aysan u sugnaan bihi shayga intaha waa dhammaaday hadalkii qataada qaala albukhaariyu imaam bukhaari fii saxiixi qataada bnu ducaama asaduusi waa taabici asagoo marka mucallaqa ayuu bukhaari wariyey laakiin cabdurasaaq cabdi bnu xumayd ibnu jariir tabari ibnulmundir iyo qayrkood ayaa wasliyeen oo asagoo waxa way mawsuula wariyeen marka qataada ibnu ducaama oo taabici oo a'immadii taabiciyaalka ka mid ah a ah wuxuu dareemay dad xidigaha ku faashanaya hadde waa waktigii taabiciyaal ayuu dareen warkaasuu wuxuu yidhi khalaqa allaahu allah abuuray haadihi nujuuma xidigahan lialaain saddex arrimooda ilaahay u abuuray macnaha annaga inta naloo sheegay xikmadda annaga naloo sheego ilaah kitaabkiisa ku sheegay waa saddex arrimood saddex arrimood ziinatan lisamaa cirka qurxin lagu qurxiyo cirka xidiguhu quruxay u haddaad aragto cirkoon daruur lahayn habeenkii meel aan nalal lahayn aad cirka fiirdo cajayntu waa la yaaban nalalkaas iyo masaabiixda ka taagan aad ad ula yaaban qurux dimug dimadoob iska noqlo haddaan hal xidib lagu arko waa qurux ilaahay samada ku qurxiyo koo talabaad wa waa gamid lagu gamo lishayaaiini shaydaanada in lagu rajmiyo shayaaiinta warka raadinayda shayaadiinta jinka oo iskarankorto warka ka raadina samada in lagu gamo oo lagu tuuro tan saddexaad wa calaamaatin calaamado calaamadaho yuhtadaa biha lagu hanuuno xidigaha waa lagu hanuunaa jihooyinkaaba lagu kala gartaa koonfur waa halkaas maxaa yl xidig ku aadan qibladii waa halkaas maxaa yl xidig ku aadan waa lagu gartaa badda dadka ku safraya maraakiibta saaran wax kalay ku kala gartaan jihooyinka lama arko jooyinka waxay ku kala garanay xidigaha dhulka dadka ku socda waa nuucaas qiblada saasaa lagu gartaa xidigaa lagu yaqaan xidigaan dhaqaaqinaa jiro dul taagan waa lagu gartaa waxaa jira xidigo oo waxa weeye midba marku aadaya oo dadka aad u yaqaana fiidka hore xidig hebel aa ku aadan saacad haddii la gaarana xidigaas waa ka gudbaye qibladii xidig hebelaa ku aadan haddii saacad la gaarana kaas waa socda waa xidigaha socda kuwaas kuwaan soconaa jiro ku aadan qiblada marka xidigaha waa lagu hemraa jihooyinka lagu gartaa waa calaamadaha wax lagu kala garto calaamadaha wax lagu kala garto wa calaamaatin calaamado calaamadaho yutakaa biha lagu hanuuno saddexdaasna kitaabkiisa ilaahay ku sheegay saddexdaan in ilaahi weyne xidigaha uu abuuray ilahay kitaabkiisu ku sheegay ah. walaqad zayanna samaa addunya bimasaabiix samada dhow ah. ee dhulka soo xigtaa samadaan dhow ee dhulka soo xigta waxaan ku qurxinay masaabiix lambado iyo nalal aan ku qurxinay wa jacalnaahaa rujuuban lishayaaiin waxaana xidigahaas ka dhignay in lagu rajiyo lagu gabo shayaaiinta ah, suuratu naxlina ilaa wuxuu yidhi subxaana wa calaamaatin wa binajmi hum yahtaduun ah, xidigihii calaamaad aan ka dhignay ah, oo dadka ay ku hanuunaan waa lagu hanuunaa dadkaa ku hanuunaa marka saddexdaas allah noo sheegay wuxuu yidhi imaamu qataada faman ta'awala qofka ku fasira fiiha fii sha'niha xidigaha arrimahooda hayra daalika wax aan saddexdaas ahayn saddexdaas waxaan ahayn qofkii ku fasira hebelaa iibaana maxaa yeelay xidig hebelu dhashay hebelaa kasaara maxaa yeelay xidig hebelu dhashay akhdaa qofkaas waa gafay qofkaas waa gafay waa gaf haarixa wuxuu leeyahay fain qiila almunajimu qad yasduq saa loo leeya waa gafay marmar inuu run sheegaa la arkaa xidigasheeg wey xidigasheegga mararka gobolaha dhici karta inuu yidhahdaa sidaasay noqon roobaa imaan oo roobkiina sida u yimaado waa dhici kartaa taas waxay tahay jawaabteedu run sheegidda uu run sheega kitaab gaablowgii jinku la soo hadlaayo lamid sow ma anan soogaan xadiidkii saxiixa ahaa dhammaan wax sheegyada inay ru sheegana dhacba midaasuna waa kelimadii shayaadiintu soo qoftay oo samada ka soo qoftay boqol goorna beenay sheegayeen xidiga sheegu noocaasu ka mid maruu ruu sheegina ugu soo aadi xataa markuu wuxuu og yahay maan waa ugu aadi boqol goorna beenuu sheegi boqol goorna beenu sheegin marka waa gafay maxaa yeelay qaybkiiu wuxuu uga waramaa dariiq aan lagu ogaa karin qayb waxaa lagu ogaa karaa waxyi bis wayina ilaahay rasuul u wayooda marka maadaama uu qeybkii uga waramayo xidigaha xaggooda wuxuu ku waramayaa waa alqowlu cala allahi bila cilm waa been abuur uu ilaahay ka been sheegay marka waa gafe wa adaaca waana lumiyey qofkaasu nasiibahu nasiibkiisii nasiibkiisii oo waxa weya diinta ku lahaana waa dayacay qofkaasu wa takalafa wuxuu isku kalifay maa shay laa cilma wax cilmiya low qofkaas aysan ugu sugnaan bihi uusan cilmi lahayn uu isku kalifay intaa waa dhammaaday warkii qataada wakariha wuxuu dhibsaday oo nacay qataadatu tacalluma manaasil اlqamar dayaxa meelaha uu dego meelahaas in la barto dayaxa habeen walba manzilu leeya meeluu degaa sideed iyo labaatan manzilu cirka ku leeya sideed iyo labaatan manzil uu leeya ah, oo waxaw afar iyo toban iyo afar iyo toban kala ah oo markuu afar iyo toban la degayana waa marka uu halkaas ku socdo marka kulayluhu imaanayo mar uu ku socdo afar iyo tobanka kalena waa marka qabowuu imaanaya manaasiluley waa manaasisha lagu kala garto xiliyada mansil hebel u degayo gugii waktigiisiyaa la jooga wuxuu degay mansil hebel xagaagiyaa bilaabana mansil hebeluu maanta maray waxaa bilaabana dayrtii mansil hebeluu degay waxaa bilaabana diraacdii ama qoraxaadkii oo xiliyadaba lagu kala gartaba waktiga kulaylaha lagu garto waktiga qaboobaha lagu garto manaaishaas uu xisbigu habeenba manzilu degay manaaishaas ma la bara karaa mise lama bara karo isaga qataada ibnu ducaama waa diidi jir macnaha dad ku fidnoobu arkay oo xidigihii u dariishaday dhacdooyinka dhulka ka dhaca markaasuu bataatanba diidayba wakeliha waa nacay qataadatu qataada tacalluma manaasil اlqamar dayaxa meeluhu dega in la barto walam yuraaqis ma ruqsayn ibnu cuyayna sufyaan ibnu cuyaynana asna ma ruqsayn in la barto fiihi fii tacallumi manaasil اlqamar walam yuraaqis ma ruqsayn ibnu cuyayna fiihi fii tacallumi manaasil اlqamar dakarahu xurunkaas waxaa sheegay xarbun imaamkii alxaafidka ahaa oo imaamu axmed waxa weeyaan ka mid ahaa saaxiibadiis ayaa ka sheego sidaas ka soo naqliyey alimaam alxaafid xarbi ibnu ismaaciil abu maxamed alkirmaani oo min jillati asxaabi imaam axmed ka mid ahaa dakarahu warkaas waxaa ka sheegay xarbun canhumaa qataade iyo ibnu cuyayna labadaba wa rakhasa waxaa rugseeyey fii tacallumi lmanaasili manaasilulqamarka in la bara karo axmedu axmed ibnu xambal wa isxaaq ibnu rahaweyhi waa rugseen oo la bara karaa yidha culummadu way isku khilaafeen ma la bara karaa manaasilulqamar dayax meeluhu dego culummadu waxay u badan yihiin in la bara karo aysan wax dhibaana lahayn cilmiga xidigaha ku tacalluqaana waa labo cilmu tasyiir wa cilmu taiir xidigaha qaarkay u socdaan meeshaasuu mara xidigaasu waqti hebelu maqribkii dhacaa waqti hebelu waagu markuu beryaa soo qabaxaa meel hebluu maraa xidigaas waa cilmu tasyiir waa cilmiga socodsiinta qaabka loo socods ilaahay u wado xidigaha cilmina waa cilmu taiir xidigaasaa la degay waxaasaa dhacayo waa cilmu taiir saamayn in loo yeelo oo la idha xidigaas ay ahaadeen sidaas sidaasaa dhacayda xaaraan waxa ah cilmu taiir ah, cilmu taiir in maamulka dhulka ka socda lagu xidho xidigaha socodkooda kaas waa cilmiga xaaraanta waa cilmu taiir amaa cilmu tafyiir socodka cilmigiisa xaaraamahana waa banaanyi ah, waa banaanyi marka sidaas way sida sawaabka warahasa wuu rugseeyey fii tacallumi manaasil manaasil qamar dayaxa meeluhu dego in la barto axmedu axmed iyo waisxaaq wa can abi muusa qaala abu muusa wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala اllahu calayh wasalam alaaatun aljanna jannada ilaahay ma galaan saddex jannada ilaahay ma galaan mudminu qofka daa'ima amrada qofka u cada sida joogtada ah. sida joogtada u cada oo asagian ka toobadkeenin saas ku dhinta wey amrada sida joogtada qofka u cada qofkaasu jannada ilaahay ma galo wa qaadicu raxim qaraabagoyguna jannada ilaahay ma galo qaraabagoygu waa malcuun maca alqaba fahal casaytum in tawallaytum an tufsiduu fi اlardi wa haddii aad dhulka taladiisa qabataan ilaa maalinba dhulka dagaa jooga shalay dadaa hantida lahaa dadaa xoogga lahaa dadaa xoolaha hayay dadaa maamulka hayay dadaa cilmiga hayay waa tageen maantana dadaa hayay marka markii ilaahay uu ku wareejiyo xoolaha cilmiga awoodda ma dhici kartaa inaad fasahaddaan dhulka oo aad qaraabadiinna goydaan ulaaئika aladiina lacanahum اllaahu fasamahum waacma absaarahum qolada qaraabada goyda oo dhulka fasaadida waa qolada ilaahay lacnaday ilaah baa lacnaday lacnad baa ku dhacday qoladaas marka qaraabagoysnimadu waa dembi khatara cuquubadiisuna adduunka soo degdegtaa aakhiro ilaahay lama sugo adduunka ilahay ku ciqaaba qofka qaraabagoyska qaraabada la xiriirinaayana waa kuwa adiga ku gooyo weliba ee kan ku xiriiriya inaad xiriirida ma ahan qaraaba xiriirintu qaraaba xiriirintu waa midka ku gooya inaad xidhiidhido ah, ee qof kasta waa gartaa qofka kuu roon u roon ah, taas qofkaan garama la gaal xataa waa fahmi karaa kaas waa dallay lama rabo waxaa la rabaa midaanan adiguba danka raadayn inaad ilaah dartiis u xidhiidhido ah, ilaah dartiis midka ku gooya inaad u xidhiidhido kaas midka lagaa rabo marka qofka aan jannada gelayn oo labaad waa qaraabagooyga kan saddexaad waa musadiqun bisixri waa qofka sixirkan muciyaalkiisoo dhan qofka rumeeya asaguna jannada ilaahay ma galo sixirkana waxaa ka mid ah xidiga sheegnimada ah, xidiga sheegnimadaa kamid mid a ah, saasuu u keenay xadiidkaba saas u keenay xadiidka xidiga sheegnimadaa sixirka ka mid maxaa yeelay wax sabab sharciga aan ahayn sabab caadiyana aan ahayn ayaa xugum lagu xidhaya mana banaana in xugum lagu xidho ma banaana rawaw xadiidka axmed ayaa wariyey wabnu xibbaanna waa wariyey fii saxiixii ku wariyey xadiidka ahlucilmiga garana way saxiix yeeleen oo ibnu xibbaan wuu saxiix yeelay waxaa kaloo saxiix yeelay xaakim waxaa kaloo saxiix yeelay xaafidu dahabi sheekhaasudiin albanina saxiixu tarkiib wa tarhiibka wuu ku saxiix yeelay xadiisku waa saxiix fiihi fi lbaabi baabka masaa'ilu masalooyinaa ku sugan awlaa masalada ugu horaydaa alxikmatu waa xikmata ku sugan fii khalqi nujuumi xibdigaha aburista la abuuray abuurista xibdigaha la abuuray xikmada ku jirta waa saddex inta naloo sheegay annaga waa cirka in lagu qurxiyo shayaadiinta lagu rajmiyo calaamado lagu socdo lagu garto wax lagu tilmaamsado laga dhigo aaniyatu masalada labaydaa arraddu waa ridin calaa man qof la ridiyo zacama sheegay ayra daalika intaas waxaan ahayn qofkii intaas waxaan ahayn ku sheega in la radiyo nasiibkiisi waa gef ahaaliatu masalada saddexayda dikru lkhilaafi waa khilaafki in la sheegay fii tacallumi lmanaasili meelaha dayxu degaan in la barto waa laysku khilaafay oo qataada sufyaan ibnu cuyayna ma aysan rusayn imaamu axmed isxaaq ibnu raahweyna waa ruseeyeen waa laysku khilaafay laakiin sawaabku wuxuu yahay inuu bannaan yahay haddaan ta'fiir laga dalaynayn ee uu yahay tasiir xiddigu qaabku u socdo dayixu qaabku u socdo lagu ogaana laakiin aan saamayn laga keenayn abaalay noqoyda sanada soo socoto barwaaqay noqoyda beeraha baxaya bixi maayaan qofkaasu waktigaasu aroosayo kasaaro reerkiisu ku dambay doona waktiyadou aroosayo liibaan iyo sacaada reerkaanu noqon doona mar sidaas way masalada saddexayda dikru khilaaf waa khilaaf in la sheegay fii tacalumi manaasil dayuq meeluhu dego barashadooda laysku khilaafay araabicatu midda afrayda alwaciidu waa goodiga ashadiidu adag fii man qofkii sadaqa rumeeyey bishayin shaygo min asixri sixirka ka mida goodiga adagoo ku soo aroray waa maxe jannada ilaahay ma galo jannada ilaahay ma galo walow carafa haba garto annahu baail uu yahay Ah, waa og yahayna waa leey waa baailna afku ka leeya laakiin tasdiiqu waa qalbiga qalbigiiyuu ka rumaynaa afkana waa baailu ka leeya qofkaasu jannada ma gelayo wy jannada ma gelayo xidigaha rumayntooda xidigaha rumayntooda oo la yidhahdaa xidigaasa sidaasa sidaasana ka imaanayda baabka soo socda ayaa si ballaaran uga hadli doono baabka soo socda ayaa si fiican uga hadlaya oo khaasatan xagga roobka iyo ku-xidhnaantiisa baabu ma haadaakanu baabu bayaani ma shay caddayn la caddaynayo u baabyaa jaa-a yimid fi listisqaa'i in roobka loo nisbeeyo bilanwaa'i dirihada baabu ma haadaa midkaanu baabu bayaani ma shay caddayn la caddaynayo baab yahay jaaa yimid fi listisqaa'i in roobka loo nisbeeyo bilanwaa'i dirirada dirirku waa xidig xidigii hebel ahaa aabisha la degay roobkii waa da'ya waa saas xidigii hebel ahaa aa dhacay waagu ka dhuunta haddaan wadaana goyga dambeeya waaga ka dhuuman weyshaydu wadaada wadaanadoygii dambe waa inuu dhaco ah, markaas cirkii waa inuu godlado saasuu leeyahy waa baatilku halkaas halkaas wey ah, mar haddii la yidhaahdo xidigaas waagu markuu geliyo mar hadduu dhaco nabad wey ah, hadduu dhaco nabad wey hadduu xidigaas xidigaas la dego khalaas wey xooluu godla mayaan godla mayaan oo qaaraaba qabaa'ida ku caayeen ila dad iska aan xidigaha iyo quraafadaba ku markaasuu caqli male qoladaas maxaa yeelay xidigaas iyo xidigaasu isla deganay safraya yaa hooynaada ilaa xoolihiiba godla maayaan ah, bal ka hor meesha la gaarsiiye xoolaba godla maayan caana ma lehel ku kooya waa kan iska safraye maasugo intay kale labada xidig kale fogaanayeen halkaasaaba la gaarsiiye marka waxaasoo dhan waa abaadil wey baabun maa haadaa midkaanu baabun maa shay la cadayntiisu baab yahay jaa ku yimid fi listisqaa'i istisqaagaas waa nisbatulmadar ila almowt ah, shaarxa iniin sharxaye bilistisqaa'i in roobka loo nisbeeyo bilanwaa'i dirirada iyo wa qowlulaahi ilaahay qowlkiisa tacaala ilaa waa sarreeyaahe ilaah uu yidhi subxaana wa tajcaluuna ma yeelaydaan risqakum shukra risqikum risaaqadii rabbi inii risaaqaya roobka inii siiyey risaaqidaas shukrintaad rabbi uga shukri ma waxaad ka yeelaydaan annakum idinku tukadibuna inaad rabbi beedaan roobigini siiyey markaasaa tihi waa filayey ah, waa filayey inuusan dirirkii ceelka geeye baaqayn ah, shukrigii rabbi ma waxaad ku bedesheen beeri ah, taasaad ku bedelateen ilaa wuxuu hi watajcaluuna ma waxaad ka yeelaydaan risqakum shukra risqikum risqigu waa roobka ilaa risqigaan ilahay naftiisa asagaasaa alla sabab uga dhig marka risqigii rabbi inuu risaaqay shukrintaad ka shukri lahaydeen ma waxaad ka dhigteen anakum tukadibun inaad rabbi beenidaan oo roobkiiba meel kale inuu ka yimid aad u taasaad ka dhigteen waan abi maali abi maalig waxaa laga wariya alashcariy radia allahu canhu ana rasuul allahi rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalama qaala wuxuu yidhi arbacun afar sifo afartaasoo fii ummatii ummadayda ku sugan min amri jaahiliya gaalada dhaqanadoodiiay ka mid yihiin jaahiliye waxaa la idhahdaa gaalnimadii ka horreyday rasuulka intaa la soo dirin nabiga sala allahu calayh wasalam soo diriddii la soo diray ka hor intaan nabiga la soo dirin gaalnimaday dadku ku sugnaayeenaa la yidhaha jaahiliya jaahiliya la yidhahda saas darteeda jaahiliye caam ah. nabiga markii la diray kadib ma dhicin laakiin nabiga ka hor jaahiliye caamaha adduunka qabsatay laakiin nabiga markii lasoo diray kadib jaahiliye caamahu ma dhigin jaahiliyadu nisbi ahayd meelna gaalnima ka jirta meelna islaamnima intii ka dambeeyey saas darteeda haddii uu qofku yidhaahdo mujtamica waa mujtamic jaahili ah macnaheedu waa maxay waa kafara wey waa takfiirin waa takfiirin waa gaalaysiina ah markaa hadduu ihaa mujtamaca ama bulshada aan la noolnahay waa jaahili macnahooda waa kafaro wey ah, waa kafaro hadduu yidhahdo dhaqamadii jaahiliga ku jira laakiin gaalaysiin maaha ee macnaheedu waxay tahay acmaashii gaalada gobol ka mid ahay sameeyaan wey ah, acmaashii gaalada gobol ka mid ahay sameeyaan wey markaas laakiin hadduu yidhahdo waa jaahili haddii la yidhahdo qofkaan waa jaahili waa gaal wey macnaheedu laakiin haddii la yidhaha qofkan acmaal jaahiliyaha ku sugan acmaashi gaalada gabal ka mida ku jirto wey ee waa gaal ma ah hayramadigaba nin saxaabiga ku yidhi innaka mru'un fiika jaahiliya adig waxaa tahay qof jaahiliya ku dhex jirto hade waa nin saxaabi ah, oo cajaa'ib badnaa weliba aad u qiimo badna marka jaahili haddii la ilaaqo waa gaalnimo ah, waa gaalnimo soo uma jeedin arbacun afar afartoo fii ummati ummadayda ka sugan afar arimood min amri jaahiliya ka mid yihi dhaqamadii gaaladay ka mid yihi fiiriya dhaqamadii gaalada xadiidkan xaadiista waaweyn ee usuusha ahlu sunna ka mida wey ee ay waxa weeyaan khawaarijta takfiirka ay ku burburiyeen oo halkaas ay u geliyeen ka mid yihi ma ujeeda waa xadiis cajaa'ib badan fiiriya nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam laa yatrukuunahunna ka tegi maayaan dadka Ah. dadku waa ku imtixaanayhi afar camal oo acmaasha gaalada ka mid ahay dadku sameeyaan mana ka tegayaan mana ka tegayaan waa ummatulmuxamadaa sameyda muslimiinta ah waana acmaashii gaalada wax ka mida mana ka tegayaan mid ka koobaad alfakru waa faan bilaxsaabi sharafyaalka aabbayaalka ugu faano nagan heer hebelaa ma la yidhaah dad saasaan ahaa jirnay in la yidhaahdo waa dhaqan gaalaad xaaraan wey qofka kufaana aabbayaalka dhaqangaalaabaa ku sugan maaha gaal laakiin dhaqangaalaabaa ku sugan ah, dhaqangaalaabaa ku sugan ah, waa o midka labaad waa dacnu duri fi lansaari nasabyaalka la duro dadka nasabkooda in la duro waa labo mid dad ah, nasabay sheegtaan reer hebelaan maha ama inay hebelaan ma hule qofkaas markaasaa laleeyahay waa sheegtaane ma aha waa sheegtaane ma aha waa durib waa idabdar waa idabdar waa dhaqan gaala camalkaas acmaashii gaaladu ka mid yihi akhlaaqdii gaalada weeye qofkaasna camal gaalaada ku sugan saas oo hadlaya waa gaal macneedu ma laakiin camal gaaladii acmaashooda ka midu sameeya soo ma jeed ilaa acmaasha gaalada laba mid waa gaalnimo acmaasha gaaladu sarabay caabudi jireen acmaasha gaalada ka mid qofkii sidiioo kale se waa ku gaalooba acmaasha gaalada waxaa ka mid a ah, waxaan gaalnimahayna macaasi ah, hadda dhafoorada inay xirtaan gaalaa iska dhig soo maha haddana dad muslimo dhafoorada xirtadaku camal gaalaa kugu sugan aliley laakin waa gaal maaha macnihi ah, gaaladu waxyaalahay sameeyaan waxna waa gaalnimo qofkii sameeya waa ku gaalooba waxna gaalnimo maahana waa dulu gaalnimada ka yar qofkii sameeya waa ku dambeeba asaga soo ma jeed taasaa ka mid a waxaa ka mid a waa macnaha dalab ma aha waa ah, dad liita ah, waa dhaqan gaalada akhlaaqda gaaladay ka mid tahay saddex waa istisqaau roobka in loo nisbeeyo binujuuni xidigaha loo nisbeeyo roobka xidigaha dhaqan gaalaadkay ka mid tahay la yidhahda xidig hebelu ku yimi xidig hebelu ku yimi xidig hebelu ku yimi u nisbayntaasna labay mid tahay in la yidhahdo xidigaa keenayba roobka taas waa gaalnimo islaamka uga baxaa qof maxaa yeele wuxuu aamino caqiideeyey khaaliq aan allah ahayn iyo inuu yidhaahdo xidigu ma keenin laakiin waa sabab ah, waa sabab ilaahana sababta ka dhigay oo xidigaas alla sabab sababka uga dhigay waa dhaqangaalaad xaaraan ah waana been laakiin gaalnimo ma gaasiisa mar hadduusan ahayn xidigaa keena waa dembi weyn sababna alla kama dhigin xidigaha waliyaxatu midka afraad waa baroordiiqda maydka loo baroordiiqdo maydka in loo baroorto ama musiiba markay dhacdo la baroorto waa dhaqan gaala ah, gaaladaa lagu yaqaanaa waa in loo baroorto waa in waxa weeyaan calanka hoos loo dhigo waa in dhowr daqiiqa la aamuso waa in waa dhaqan gaalaad wey waa dhaqan gaaladu iska leeda gaalada iskale acmaashaas afartaas wey wa qaala nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam annaaixatu haweenayda maydka u baraarata idaa lam tasub haddaysan tooga keenin qabla mowtiha dhimashadeeda ka hor dhimashadeeda ka hor haddaysan tooga keenin tuqaamu waa la soo joojinaa yowmaalqiyaamati maalinta qiyaamaha walxaal aa la soo joojinaa calayhaa korkeeda sirbaalun qamiis uu ku sugan yahay oo la karkariyey a ah ilaahay qamiis uga soo koraya ilaahay weyna wax kasta ayuu awooda inuu sameeyo qamiis alla uga torayo annaaixatu haweenayda baroorata ee meydka u baroorata idaa lam tatub waa haddaysan tooba keenin day tooba keento intaa naftu kalxamana imaan ilahay waa aqbalaa in allaha yaqbalu tawbata alcabdi maa lam yuqarir adduunku addoonku intuusan dhun yeelin ilahay toobadda waa ka aqbala waa ka aqbala marka idaa lam tatub haddaysan toobad keenin qabla mowta dhimashada ka hor tuqaamu waa la soo taagaa yowmaalqiyaamati maalinta qiyaamaha walxaal calayha korkeeda sir baalun qamiis uu ku suganya min qadiraani oo laami la kerkeriyey ah, ilaahi weynaa subxaana wa tacaala diruxu uga tola ila ilaah wax walba awoodaa hal diracaa looga tolin laamila kelkeliyana qamiis labadaasaa loo gelin labadaasaa loo gelin rawaah muslimana xadiiska wariyey <coughs> walowmaa bukhaariy muslim waxa u sugnaadeen can zayd ibni khaalid radia allaahu qaala wuxuu zayd ibnu khaalid sallaa lanaa rasuulullah sallaa bina laamtu waa bimacnaa ba ah, allaa loo tukana ee baweye laantaada bimacnaa baweye shaarixana inii sheegaya riwaayadaha gabalna badayba ku soo arooreen oo saxiixa walowmaa bukhaari muslim waxaa u sugnaaday can zayd ibni khaalid radia canhu qaala zayd ibnu khaalid wuxuu yidhi sallaa lanaa rasuulullah rasuulka allaana tuujiyeey sala allahu calayh wasalam salaata subxi salaad subax salaad subaxaa rasuulkuna tujiyey bilxudaybiya meesha la yidhaha xudaybiya halkaasaa rasuulku nagu jujiyey sal اlahu calayh wasalam xudaybiya waa meel xaramka iyo xilliga meesha ay iskaga dhow yihiin ah, meesha ay iskaga darmaan agteeda oo nabiga sal اlahu calayh wasalam heshiiskii sulxulxudaybiya markii uu la gelayay gaalada meeshii uu deganaa wey meeshii uu deganaa weeye ah, meeshii uu deganaa weeye marka meeshaas ayaa nabigu salaad subax ugu tujiyey calaa ifri samaacin roob gadaalkiisa samaaga roobaa loola jeedaa calaa ifri samaacin roob gadaalkiisa ayadoo roob da-ay xalay uu salaadii subax nabigu tujiyey ayadoo xaloo kale roob da-ay samadaasoo kaanad ahayd minaleyli habeenkii habeenkiyaa roob ay subaxdiyaa nabigu dadka tujiyey falaman sarafa markuu nabigu ka gadoomay salaadii aqbara waa qaabilow calanaasi dadka fa qaala wuxuu yidhi hal tadruuna ma ogtihiin maadaa qaala rabbukum rabbigiin wuxuu yidhi war ma garanaydaan xalay rabbi wuxuu yidhi inaysan garanayn waa ogyahay nabigu sala allahu calay wasalam waa ogi sabtaa rabbi wuxuu yidhi waxyi keliya lagu ogaada nabigaan alla waxyado nabiguna uma sheegin laakiin su-aasha wuxuu u weydiinayaa dadka qulubtoodu inay soo jeesato oo ayadoo diyaara uu jawaabta siiyo ma naqaanin noo sheeg markaas ayagoo diyaara u sheego ee inaysan garanin waa og ah, waa dariiqo aad u cajaa'ib badanoo nabigu dadka diinta ku beri jiray ka mid war sheega masaladaas ilaahi iyo rasuulkiisa ayaqaan ma naqaan qalbiga xaadir ka dhigaa intaas u sheega ah. ma taqaanaan ilaah wuxuu yidhi qaali waxay yidhahdeen allaahu allah iyo wa rasuulu rasuulkiisa aclamu ogaal ayagaa u cilmi badanoo qayrkood uga cilmi badan qaala nabiga wuxuu yidhi qaala rabbi wuxuu yidhi qaalada hore waa nabiga qaalada dambena waa rabbi qaala nabigu wuxuu yidhi qaala rabbi wuxuu yidhi waa xadiisulqudsi marka intaan dambo asbaxa waxaa waa dariistay min cibaadii addoommadayda xaggooda mu'minun bii mid aniga rumeeyey iyo wa kaafirun bii mid igu kufriye wey wa kaafirunta waa mid aniga igu kufriyey labadaasay dadka xal u qaybsana markii roobku da-ay saas wey fa amaa man qaala qofkii yidhi markii roobku da-ay muqbilnaa waana loo madareeyo waanala waraabiyey bifadli illaah ilaahay fadligiisa wa raxmatihi ilaahay naxariistiisa fadaalika qofkaasu mu'minun bi aniga waa i rumeeyey kaafirun bilkowkabi xidigna waa ku kufriy qofkii roobku markuu da-ay yidhi rabbi fadligiisa iyo raxmadiisa roobku ku yimi allaana na siiyey qofkaasu aniga waa i rumeeyey xidigna wax uma oga waa mumin qofkaas waa mumin faama man qaala qofkii yidhi muqirna waana la waraabiye bifadli ilaahay fadligiisa iyo wa raxmati ilaahay naxariistiisa kadalika qofkaasu muminun bi anu irgumeeyey macnaha waa irgumeeyey halkan maxaa si gaara loola jeedaa waa igu shukri nimcayaygii iiga shukriyey ilaa shukrigaas iimaanku iimaanku ka midi iimaanku ka midi camalka saalixa waana camal saalix marka anigu irgumeeyey oo igu shukriyey kaafirun bilkowkabi xidig waa ku kufriye waxba uma ogola xidig wa amaa man qaala kolkii yidhi mubirnaa waana loo madareeyey binawi kada wakada xidig hebel dirirkii hebel ahaa dirirkii hebel ahaa sababkiis bacda sababiyaa kadaalika qodkaasu kaafirun bi aniga waygu kufri wayga jisaa wayga jisaare wayga abaarka dhacay nimcadii mu'minu bilkowkabi xidiguu rumeeyey kufrigaas marka lamu noqon karaa kufri abara waa noqon karaa kufru duuna kufrina waa noqon karaa hadduu yidhaahdo xidigaa keenayba roobka bidaatihi una malayma hadde qof kolleyba ummaddan soomaaliyeed ka oo yidhahda inuu jiro xidigaa daatadiisa keenay roobka kuma jiraan isleeda laakiin haddii la helo qof saasa waa gaal islaamnimada ka baxa laakiin midaan kale hadday dhacdo waana midba ay u badan yihiin dadka baadiyoobay xidigu inuu sabab u yahay roobka oo roobkay xidigu isku xihan yihiin sabab uu u yahay oo idhaa sababu u yahay kaasna waa kufrin duuna kufrin gaalnimadii weyneed midii ka hoosayda weye waana dembi weyn oo khatara oo gaalnimo gaaraya oo ilaahay gaalnimo ku tilmaamay waa dembi aad u atar aad u khatar sababtoo ah wuxuu sabab ka dhigay waxaan ilaahay sabab ka dhigay asbaabtuna waa saddex sababun sharciyu wa sababun caadiyu wasababu wahmiyu sababku waa saddexdaas sababu sharciyu iimaanka iyo camalka saalixa jannay sabab u yihiin sharcigaana sheegay kufriga iyo macaasigu naartay sabab u yihiin in la galo sharcigaana sheegay asbaab sharciya la yidhaahdaa sababna waa sabab caadi ah day xumad iyo qandha iyadoo ku haydaan xumad jabin laqdo kelina laqdo umadu waa kaa jabeen waa sabaq caadada lagu ogaaday tajrubada adoo oon oon adagmaya dad biyo qaboogu cabto oonku waa ku gudanya waa sabaq biyaha caba inay oonka tagsiiyaan caadadaana lagu ogaado caadadaa lagu ogaado waa sabaq caadi ah adoo gaajoon haddaad wax unto gaajoon waa kuday haddaadan daardhub kala qabin oo qof si kale u jiraan ahayn waa ku kudayne caadadaana lagu ogaaday sababkaasna waa sax lama inkiri karo waa sada caadi ah, kastoo qaar inkira jiraan kuwa jabriyada firqada jabriyada cintadu gaaja ma bi'ido biyuhu oonka ma bi'iyaan birtuna wax ma gooydo ay yidhahdaan iyagu ah, ilaahay ha laga cabsado makhluuqa qalbiga ha laga gooy khaaliqa ha lagu xirmo biyuhu oonka ma bixiyaan sakiintu wax ma goydu kula di korkaaga la saaro saas loogu jeeqa ma ku biyuna oon ma bi'iyaan cuntadu gaajo ma tirto dawana qandhe ma jebido waxaa la rabaa in asbaabta laga tago oo ilaahay lagu xirnaado waa firqa aad u baadaysan qolaba qadariyada ka mida ah wey ah, oo la yidhaha jabriya aad ahlubalaadu wey waana been ee ashyaadan ilaaha sabab ka dhigay birtu ah, waxweegooda ilaahana ka dhigay mid waxgoyda waxgoynta allah u yeelay oonka biyuhu waa bi'iyaan allaana ka dhigay kuwa oonka bi'iyo maan ayagu deetadood waxay iskaga lahaayeen allah ka dhigay marka waa asbaabtoo la dooniyey waa madabkaas weeye marka hadduu yidhaahdo xidigaana roobka sabab u ah xidigu sabab sharciga maaha oo sharcigu ma sheegin oo ma dhihin xidigaasa roobku ku yimaada o sabab caaliyana oo tijaaro iyo tajrubo lagu ogaaday waa maxay waa kii saddexaad waa sabab wahmi ah eh, khafi ah waana midkaas midka dalaalka sababka khafiga wahmiga ismoodsiiska kaas wey kaas waa dalaal walamaa bukhaari muslim waxaa u sugnaadeen min xadiid ibni cabaasin macnahu xadiidkan mid la macnoa mid xadiidkan la macnoa wa fiihi waxaana ku sugan qaala bacdun gabalkooda waxay dhahaan roobku markuu da-ay laqad sadaqa rumuu sheegay nawcu kada wa kada diriiryadan dirin eelka gey inuusan baaqayn waan ku ogaa alla dirinku waa run sheegay caaw ah, waa run sheegay saasa yidhahdeen mka habeenka roobku da-ay faanzla allahu alla soo dejiye hadihi aaya falaa uqsimu waan dhaarana bimawaaqici nujuumi xidiguhu meelahay dhacaanaan ku dhaarana ilaa qowlihii laga gaaro tukadibuuna wa tajcaluuna risqakum annakum tukadibuuna ilaahay laga gaaray ah, risqigii rabbi inuu siiyey shukrintaa ka shukri lahaydeen ma waxaad ka dhigteen inaad babeenidaan ood dirirka u dhisnaydaan hor meeshii la rabay inaad tiradaan alxamdulilah allana waraabiye shukrigii rabbi ma waxaad u badasheen beenid saasaa soo degtay aayaddaasaa soo degtay falaa uqsimu waan dhaaranaa bimawaaqici nujuumi xidiguhu meelahay dhacanaan ku dhaaranaa wa inahu qasamkaasu la qasama waa dhaar low taclamuun dadku hadday ogaalaayeen qasamkoo cadimu weyn innahu kitaabku la qur'aanu waa qur'aan qur'aankoo kariimu wanaag badan qur'aankoo fii kitaabin kitaab ku sugan kitaabkoo maknuunin la ilaaliyey oo loox maxfuudka ah ama warqadaha malaa'igtu hayaan ah kitaabkaasoo laa yamasuhu ah, kitaabkoo laa yamasuhu aysan taaban ila almudaharuuna kuwa la dahiro malaa'igtan aan cid kale ma taaban karto malaa'igta la kitaabkaas oo lafmaxfuudka ah amase midka malaa'igtu ay gacanta ku hayda ah haddii la yidhaahdo kitaabku waa qur'aankan musxafkaana laa yamasuhu laadu waa nafyi bimacnaa nahyi ah eh. laa yamasuhu yaysan taaban ila mudaharuna dadka la dahiray oo daahirkaa maahane tanziilu huwa qur-aanku tanziilu soo deji weeye min rabbi alcaalamiin caalamyaalka khaaliqii abuur xaggiisa laga soo dejiyey afa bi hada alxadiii ma hadalkan oo hadalka ilaahay oo qur-aankaa aad antum idinka mudhinuuna kuwii ku damacsan tihiin macnaa kuwii beeninaya oo mudaahana ku samaynaa wa tajcaluuna ma waxaad ka yeelaydaan risqakum shukra risqikum risqigii inuu risaaqay shukrintii aad ka shugri lahaydeen ma waxaad ka yeelaydaan annakum tukadibuuna inaad beenidaan miyaad ka yeelaydaan ha ka yeelinina iska daayo fiihi filbaabi baabka masaa'ilaa ku sugan fiihi filbaabi baabka masaa'ilu masalooyinaa ku sugan alulaa masalada ugu horaydaa tafsiiru aayati alwaaqica waa aayaddii suuratu lwaaqica ahaaniyatu masalada labaydaana dikru arbaci waa afartii sheegidda la sheegay allatii afartii min amri ljaahiliyati dhaqan gaalaadka ka mid aheed dhaqan gaalaadka afartii ka mid aheed hadal aad u qiimo badan uu ka soo raray shaarixa markuu fasirayey acmaashaas jaahiliga xadiidkii wuxuu soo raray oo bukhaari iyo muslim ay wariyeen xadiidkaas oo nabiga sal اlahu alيه wasalam abudar uu ku yidhi iyo waxa wada hadleen bilaal ah, bilaalna waa madoobaa abudara wuxuu ku yidhi yabnata ummi sawdaa ah, hooyadii madoobeed wiilkii ay dhashayo uu ku yidhi ah, markaasaa nebigu ku yidhi acayartahu biummihi acayartahu biummihi hooyadiisa ku ceebayday inaka mru'un fiika jaahiliya qof ayaa tahay jaahiliya ku dhex gaalada dhaqan ka mid aha kugu nabiga yidhi hadde waa saxaabi weyn bal waa saxaabada raggii ugu caansana xagga cibaadada iyo taqwada abudar soo ma jeedi bukhaari muslim xadiiska wariyey xadiidkaas marka uu hadal qiimo badan ka soo haray sheekhulislaam ibnu taymiya wuxu uhi fadalla wuxuu tusay xadiidku calaa ana dacna durib fil ansaabi nasabyaalka la duro min amali jaahiliya dhaqankii gaaladu ka mid ya wa annahu musliman qof muslim ah qad yakuun inuu ku sugnaadaan la arkaa fiihi muslimka dhexdiisa shay-un shay oo min haadihi khisaali arrimahan ka mid ah. ee lagu magacaaday bijaahiliya arrin dhaqan jaahili ah wayahuudiya dhaqan yahuudnimo inay qofka muslimkaa kudhex jirtaa la arkaa wa nasraaniya dhaqan kiristaannimo inay kudhex jirtaa la arkaa walaa yuujibu mana waajibinayo daalika arrinkaasu kufron qofka inuu gaaloobo walaa fisqon xataa faasiq inuu yahay ah, hataa faasiq ma aha weliba lafdiga hadalku wuxuu ku yaallaa iqtidaau siraati mustaqiimka lafdigiisuna waa sidaa wa fiihi xadiidka waxaa ku sugan ana rajula qofka maca fadlihi ayadoo fadligiis uu jiro wa cilmihi ayadoo cilmigiis uu jiro wa diinihi ayadoo alla kaabsigiisu jiro qad yakuunu fiihi inuu ku sugnaadaa la arkaa bacdu haadihi alkhisaani arrimahan gobol ka mida arrimaha almusamaati lagu magacaabay bijaahiliyatin gaalnimo wayahuudiyatin yahuudnimo wa nasraaniyatin kirishtaannimo walaa yuujibu daalika arrinkaasuna waajibin maa kufrow qofku gaal inuu noqdo walaa fisqow xataa faasiq inuu noqdo abidar nabigaa yii waaa kugu sugan jaahiliya gaalna mahayn faasikna mahayn saaabi keli sooma jeed qofkii marka way dhici kartaa isagoo muslim ah in laga helo khasla arin oo dhaqamada gaalada kamida arin ah. oo dhaqamada gaalada kamida ah, kan yahuudda kamida ah, kan kirishtaanka kamid marka waa idin dhigaya kastoo lafdiga xarfan bixarfin usan usoo naqlin laakiin xarfan bixarfin anaa usoo naqlin ahaaliatu masalada sadexayda dikru kufri waa gaalnimada in la sheegay fii bacdihaa arrimahaas gobol ka mida arrimahaas gobol ka mida kufriga nabigu ku sheegay afartan sifo gobol ka mida nabigu kufrigu ku sheegay waxaana ka mid ah inaani fi naasi humaa bihim kufru xadiiska muslimka laba sifo dadku ku dhaqmaan gaalnimo weeye adacnu fi nasabi nasabka oo la diro oo la duro waniyaaxatu cala lmeyit iyo meydkoo loo barooto labadaasaaba ka midaba labadaba dhaqangaalaadkay ka mid yihiin dhaqangaalaadka ayay ka mid yihiin dhaqangaalaadkay ka mid yihin marka kufriya lagu tilmaamo araabicatu masalada afraydaa anna min alkufri kufriga waxaa ka mida ah maa qayb laa yukhriju qofka aan ka baxayn can ilmillati millada ah, qofka waxaa gaalnimada kufriga waxaa ka mida ah qayb aan qofka islaamnimada uga baxayn kuwaanana ka mida afartan camal gaalnimaday ka mid yihin islaamkana qofka uga bixi ma haduusan xalaashan duusan xalaashan aqiidada ahlsuna wajamaca araabicatu masalada afrayda ana min alkufri kufriga waxaa ka mid ah maa qismi laa yukhriju aan ka bixinayn qofka laa yukhriju qofka aan ka bixinayn can mil milada waa kufru duuna kufri alkhamisatu masalada shanayda qowluhu waa ilaahay qownkiisa ilaah uu yidhi asbaxa waxaa ka waabariistay min cibaadii addoommadayda mu'minun bi mid i rumeeyey wa kaafirun mid igu kufriyey bisababi nusuuli nicma nimco soo degtay sababteedaana saas ilahay wi iiri nimco ilaahayo soo degtay aa waxay keenta dadka gabal inay kufri ku dhacaan gabalna iimaan ay ku dhacaan taasaa keenta nimco soo degtay xaalooda nimca hadday soo degto dadkao dhan ilahay inay shukriyaan asaadiisatu masalada lixayda atafakuru waa garasho la garto liliimaani iimaanka fii hada mawdic xaala ku suganya halkan maxaa iimaan loola jeeda shukriga ilahay nimcadiisa laga shukriya loola jeeda oo nimcada ilaahay loo nisbeeyo asaabicatu masalada todobayda atafakuru waa fahmid la fahmo lilkufri kufriga fii hada mawdici meeshaan ah, meeshaan oo roobka xidigaha loo nisbeeyaabaa kamida kufriga ah, xidigaha loo nisbeeyo kufrigan xaa loola jeeda abaalka dhac oh. abaalka dhac ilahay in laga jisano laga abaalka dhaco ahaaminatu mas'alada sideedayda atafadulu waa garasho iyo fahmid la fahmo liqowlihi nabiga ah, liqowlihi nabiga qowlkiisa oo yidhi dabaa ah waxay yidhaahdeen laqad sadaqa mawu kada wa kada ah, dirir hebel hunuu sheegay ay yidhaahdeen waa in la garto waxay la jeedaan roobkaasu sabab u yahay ama roobkaba isaga keeno roobka asagaa keena hadii layha waa gaalnimadii weyne haddii layha sabab uu yahayna waa kufru duuna kufr ataasicatu masalada sagaalaydaa ikhraajulcaalimi caalimku waa inuu u soo saaro lilmutacalimi qofka waxbaranaa almas'alata mas'alada bilistifhaami su-aal weydiin canhaa masaladu wax ka weydiiyo intuusan u sheegi inuu weydiiyo si qalbigiisu u soo jeesto kadib uu sheego liqowlihi nabiga qowlkiisa u daliila uu yidhi atadruna ma ogtihiin maada qaala rabbukum rabbigu wuxuu yidhi alcaashiratu masalada tobnaydaa waciidu naa'ixa haweenayda maydka u qarooto goodiga ku soo arooray wey goodigaasna waa in dirac oo caddhaca iyo qamiis laami la karkariye loo geli doono barri qiyaame goodigaas waa haddaysan toobad keenin wallahu subxaana wa tacaala aclam sala allahu waslama wbaaraka calaa nabiyina muxamed arbacun fii ummatii min amri jahiliya